بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد cashirkeenna sagaal iyo tobnaad ee kitaabka arbiciina nawowi waxaan ka bilaabaynaa xadiidka afar iyo tobnaad ee cunwaankiisa la yidhaah xurmat lmuslimi wamataa tuhdaru qofka muslimka ah ilaahay qiimaha uu siiyey subxaanahu wa tacaala iyo ilaahay sida uu u qadariyey iyo marka dhiiggiisa la daadin karo qof muslima waktiga uu yahay ayuu xadiidkani inoo tilmaamaya culimo fara badani waxay u arkeen xadiidkani inuu yahay sida caliy bnu lmadini oo kale markuu ka hadlayay wuxuu ihi diinta islaamku afar xadiid ayay ku dul wareegtaa waa xadiis ka mid ah ama waa rubucu diin oo diinta haddii afar loo qaybiyo qayb ka mida ah, ayuu xadiiskani noqonayaa waayo wuxuu ka hadlayaa xadiiskani in dadka muslimiintaa ah dhiigooga la ilaaliyo oon lagu khaldamin ama si fudud aan loo dilin waxyaabaha runtii laga naxa waxa ka mid ah ama ilaahay laga magan galo waxaa ka mid a ah, qof idiloo inta aad disho aad odhanayso qof kalean ku mooday ama aad odhanayso kamaa buu iiga dhacay ama aad odhanayso cid buu iila egaaday waxay tusinaysaa ama ay daliil u tahay in dhiigga muslimiintu una agtaada waxbaba ka ahaynba wax alla wuxuu ka yahayba inuuna jirin ayay daliil u tahay ama ay calaamo tusinaysa tahay afartii qodob ee xadiiska aynu ka sharxi jirnay ama afartii dhinac waxaa maanta cashirkeennan inaga hadhi doona raawiga inaynu tilmaanno waayo raawigu waa cabdulaahi bni mascuud horaynu usoo tilmaanay markaa ku noqon mayne cashiradeennii hore ayaynu ku soo qaadanay can ibni mascuudin cabdulaahi bni mascuud waxaa laga wariyey radia allaahu allaha ka raalli ahaada canhu xaggiisa e qaala wuxuu yidhi saxaabigaasi qaala rasuulullaahi rasuulkii ilaahay ayaa yidhi sala allahu allaha ilaahay naxariistiisu calayhi dushiisa ha ahaato oo wasalame allaha badbaadiyo ama allaha salaame eh nebi maxamed wuxuu yidhi laa yaxilu xalaal ma aha damu mri'in qof dhiigii xalaal ma aha qofka oo muslimin muslim ah bisababin sabab xalaal ku noqon maayo bisababin inagaa soo gelinaynaa oo mustanaha ilaa bixdaa alaain meel laga soo reebo mustanaa minhu yuu u baahan yahay bisababin sabab xalaal kuma aha min alasbaabi asbaabta ka tirsan ilaa biixdaa alaain saddex sababood ama saddex khaslo mid ahaan mooyaane athayibi waa ninka reerka soo maray ama qofka reer soo maray azaanii ee haddana zinaysta kaa waa la dilayaayo diinteenna ayaa ina fartay kaa in la dilo waa kow wanafsi waa naftii oo binafsi naftii ay dishay loo dilayo nafta naf dishana waa loo dilayaa oo waa ka labaad wa taariki waa kii ka tegey lidiinihi diintiisa ka tegey almufaariqi ee haddana faaruqay liljamaacati jamaacada faaruqay rawaahu xadiiskan waxaa wariyey albukhaariyu bukhaari iyo wa muslimun muslim baa wariyey rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi wuxuu ka hadlayaa qof muslim ah inaan dhiiggiisa la daadin karaynin ilaa saddex arrimood mid ahaan inuu soo galo mooyaane inuu isagoo reer soo maray dembiga zinada la yidhaah uu ku dhaco kaa dhiiggiisa waa la daadinayo waa la dili waa kow iyo inuu qof kale naf kale inuu dilay oo naftaa uu dilay kiyo loo qisaasayo ayaa isagana la dili oo waa qofka labaad iyo inuu isagoo muslim ahaan jiray diinta islaamka uu ka baxo oo uu gaaloobo kaana waa la dilayaa saddexdaa sababood ayaa horta qof muslima dhiiggiisa loo daadin karaa saasay ka dhigan tahay saddexda qodob mid mid baynu isku dultaagiye qofka zaaniga a ah marka la dilayo zaaniga labaa loo kala qaadaa inuu yahay nin dhallinyar ah oo reer xalaala aan soo marin oo dembiga zinada ah ku dhacay iyo inuu yahay nin isagoo reer soo maray ama reerku hadda ha u joogo oo isagoo hadda reerkii qaba ayuu zino ku dhacay ama reerkii way kala tegeenoo hadda reerba ma haystee laakiin markii horuu reer soo maray haddana dembigii zinada ahaa buu ku dhacay kaana dhagax baa lagu dilayaa waa ka reerka soo maray shan shardi marka laga helo qofka reer soo mara dhagax baa lagu dilayaa qofka dhallinyarta een reer xalaala soo marin ee dembiga zinada ah ku dhacana boqol jeedal baa laga jarayaa haddaba ka boqolka laga jarayo qur'aanka ayaa inoo sheegay oo qur'aanka ayuu inoogu yaallaayo rabbigeen baa leh ninka sinaysta iyo gabadha sinaysataba fajliduu kulla waaxidin minhumaa miata jalda mid kasta waxaad ka jartiin boqol jeedal ku dhufta baa la yidhi boqol jeedal ayaa lagu dhufanayaa markuu qofku dembiga zinada ah ku dhaco isagoo dhallinyar ah boqolkaa jeedal buu ilaahay xaddiisa ka dhigay waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mida ee hadda runtii dee adduunkeennan lagu arkay beri dhoweyd nimankan gaalada ah ee waxyaabaha baadhbaadha nin ka mida ayaa yidhi dadkii zinada daa'imi jiray ee zinada joogtayn jiray xalkoogii baan helay iyo dadkii khamrada daa'imi jiray xalkoogii baan helay dawadoodii baan helay buu yidhi ilayn dad baa jira nolosha ka dhaca oo meelaha beeraha uun jiifa oo bahasha uun cabba ama makhmaradaha ku jira oo dumarkaa uun wata dadkaa nolosha ka dhacay waa nin gaal ah oo gaaladu ay ku kalsoon tahay wuxuu yidhi jeedallaanu hayaa buu yidhi waa la ulaynayaayo marka la uleeyo ee jidhkoodan la garaaco way miirsanayaano xumihii way ka hadhayaan buu yidhi waa arrinkii diinteennu ay inagu baraarujisay inoo sheegtay isla markiiba kaniisado badan iyo gaaladii kale qaar badanoo kamida sidaan warka ku hayno way ka qayliyeenoo waxay yidhaahdeen ninkaa gaa ninkaa warkaa sheegay sacuudigaa laaluushaye hala ogaad hala baada bay yidhaahdeen sacuudigaa laaluusho xarameynkaa laga soo laaluushay macnaheegu weeye muslimiintaa laaluushayo noo dhaha yidhi weeye sidaana maahee diinteennu waxay sheegtay dawaa ku jirta ama ha ahaado qof zaaniyoo lajeeda lagu dhufanayo ama ha ahaado qof khamriila ah oo jeeda lagu dhufanayo shaygan ay diinteennu sheegtay xalkii ummadda iyo noloshii ayaa inoogu jirta haddaba markaynu doonayno qofka reerka soo maray ee dhagax lagu dilayo shan shardi ayaa loo baahan yahay qofka shan shardi marka dhagax lagu dilayo horta kow qofkani waa inuu reer soo maro isagoo baaliq ah isagoo baaliqoo qaangaadha isagoo caruura haddii gabadh loo dhiso oo caruurnimadii isagoon qaangaad ahayn gabadhii loo dhisay uu gogol kula kulmo oo gabadhii ay caruurnimada ku kala tagaan oo kadib uu zino ku dhaco la odhan maayo reer buu soo maray waayo caruur buu ahaa markii reerka xalaashaa uu maray shardiga koobaad qofku inuu reer soo maro shardiga labaad waxaa la leeyahay xilligii qaangaad inuu ahaa waa shardiga koobaad reerka markuu haystee loo guuriyey waa inuu qaangaad ahaa baali shardiga labaad haddana waa inuu caaqil ahaa qof caaqil ah oo caqlile waa inuu ahaa waxaa inaga baxayaa nin waalan haddii reer loo dhiso reer xalaala ah, oo isagoo waalan reerkiisii uu la kulmo oo kadibna uu haddana gabadh ka sinaysto waa marfuuculqalam eh waa muxsanoo waa la dilayaa lama odhanayo wuuba waalan yahaye ma isagaa waxqabtaba waxbaba ma qabanaye waa shardiga labaad caaqil inuu yahay shardi saddexaad ayaa jira markan reerka loo dhisayey reerka xaaska xalaashaa markuu soo marayey waa inuu ninkani xor ahaa isagoo addoon ah haddii reer loo dhiso oo markuu gogol kula kulmo isagoo addoon ah kadib uu xoroobo uu zino ku dhaco la odhan maayo ha la dilo oo dhagaxa lagu dilo waayo naaqis buu ahaayo xorba muuna ahayn waa shardiga saddexaad shardiga afraad waxa la doonayaa ama nin ha ahaada ama gabadh ha ahaadee reerkii xalaasha ahaa saddexdii shardi markuu buuxsado waa xor waana qaangaadh waana caaqil haddana reerka xalaasha ee loo dhisay waa inay gobol ku kulmaan gogol waa inay ku kulmaan reerkan xalaasha ah waa inay gogol ku kulmaan laakiin haddii ninka gabadh loo guuriyo oo iyagoon is aragba uu dembi zinaa ah ku dhaco la odhan maayo dhagaxa lagu dilo reer buul haaye gabadhu iyadoo reer leh oo ninkeegiiba ayna is arkin haddii gabadhaasi ay zine ku dhacdo la odhan maayo dhagaxa lagu dilo il ninkeegiiba ismayna arag eh waa inay reerkani reer is arkay waa inay yihiin waa shardiga afraad nikaaxa iyo guurkuna guur xalaal ah waa inuu yahay guur xalaal ah waa inuu yahay nikaaxanay ku kulmeen iyo gogashani guur saxiixa baan doonayaa cafwan guur saxiixa waa inuu yahay nikaax saxiix ah nikaaxu hadduu faasid yahay oo nikaax faasidihi hadduu meesha yaallo waxaa lagu leeyahay nikaaxa ay ku kulmaan saxiixna uuna ahayn dee waa nin zinaysto zino labaad sameeyey uun isagoo dhallinyar ah hadduu zinaysto waa boqol jeedal hadduu zino labaad ku noqdo hala rajmiyo maaha ninkani reerma soo marine waa boqol jeedal sidaa unbaa lagu wadayaa oo hawshu saas unbay u dhacaysaa shantaa shardi marka qofka laga helo ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaadee eh, dhagax in lagu dilo ayay diinteennu ina fartay shanta shardi waa maxay waa inuu xor yahay oo uu baaliq yahay oo uu caaqil yahay oo reer xalaala uu soo maray gogol ku kulmeen welibana oo haddana nikaaxaasi nikaax saxiixa uu yahay ee nikaax faasida uuna ahayn shantaa shardi haddii ninku uu leeyihuu zino ku dhaco ama gabadhu ay ku tilmaaman tahay zino ku dhacdo waa dhagaxa lagu dilo waxa laysweydiiyey dhagaxan lagu dilayaa muxuu ahaa dhagaxan lagu dilayaa horta muxuu ahaa culimmadu way ka jawaabeeno guri baa dumay oo gurigan xalaasha ay soo mareen zina markay ka daba dhacdo gurigaasi waa dumayaayo reerku ma nagaado hadday zina soo gasho zina hadday soo gasho reerkaasi lagama yaabo reer nagaado inuu noqdo ma nagaanayo haddaba zinadani guribay dumisaye gurigii la dumiyey dhagixiisii uu ninkanaha lagu dilo baa la yidhi waa gurigii la dumiyey dhagxiisii caruur ayaa agoon noqotay oo xaasasbaa bilaa rag noqday ama rag baa bilaa oorin noqday guri ilil ayaa dumay wixii keliyahaayuu shaydaan ku farxayey ayaa la sameeyey kolkaa kol haddii dembigaasi uu dhacay dhagaxa lagu dilo weeyaan ninkaa warkiisu maxaa daliil u ah in ninkaa dhagax lagu dilayo horta in la dilayo xadiiskeenana daliilu ah dhiigga qofka muslimka io xalaal ma aha ilaa saddex arimood inuu sameeyo mooyaane isagoo eh, ayib ah oo reer soo maray inuu zinaysto dhiiggiisu waa xalaal in la dilayo xadiiskana sheegaya in dhagax lagu dilayana xadiiska imaamu muslim saxiixiisa ku soo saaray cumar binu khadaab ayaa saxaabadii rasuulka ugu khudbeeyey nebi maxamed qur'aankii lagu soo dejiyey waxa ka mid ahaa ee lafdigiisa la nasakhay xukunkiisana aan la nasakhin ashaykhu washaykhatu idaa zanayaa farjumuuhumaa albattata saxaabadana nina kuma khilaafin ashaykhu odayga waa qofka reer soo maray iyo washaykhatu gabadha reerka soo martay idaa zanayaa labaduba markay zinaystaan farjumuuhumaa labadaba dhagax ku rajmiya albatata go'naan isagoo ah haddaba aayaddaa lafdigeega la nasakhay ee laakiin xukunkeegu uu baaqiga yahay waxay tilmaamaysaa qofkaa in dhagax lagu dilayo ayay tilmaamaysaa nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam saddex qof ayuu rajmiyey uu dhagax ku dilay xadiiska bukhaari ku qoran ee bukhaari uu soo saaray nin maacis la odhan jiray waa xadiiu abi hurayra rasuulka ayaa rajmiyey maacis er, er, sal اllahu alayhi wasalam xadiidka kale imaamu muslim uu soo saaray waa min xadiidi sulaymaan ibni burayda xadiidkaana gabadh khaamidiye la odhan jiray alkhaamidiya nebi maxamed ayaa rajmiyey oo iyaduna reer bay lahayd xadiidka kale muslim uu soo saaray waa min xadiii cimraan ibni xusayn gabadh ree juhayne ah ayuu rasuulku rejmiyey waa saddex qof xilligii rasuulka sal اllahu alayhi wasalam anas ibnu maalig ayuu gabadh zine qiratay rasuulku u diray markaasuu yidhi anasow soo rejmi ayuu rasuulku yidhi gabadhaa gabadhaana anas ibnu maalik ayaa soo rejmiyey allaha ka raalli ahaadee waxaa haddaba loo arkay dembiga zinada la yidhaah nasabkaa ku baaba'a abtirsiinta ayaa ku lunta ummadda ayaa ku dayacanta caruur idil oo cid biilinaysa aan lahayn baa zinada ka dhalata oo cid aabbaa ah oo u naxaysa ayna jirin ayaa zinada ku dhalata dee ilaahay koonkan wuu islaaxiyeye in la fasahaadiyo ma aha dembigaa zinada ah sidaa ayay culimmadu u arkeen ama ay uga hadleen waana dembi aad u adag waxay culimmadu yidhaahdeen talow ma muslimka unbaa la rajminayaa mise dadka kale sida murtadkii iyo dummigii iyo iyagoo gaalo ah hadday zinada ku dhacaan reerna leh waa la rajmin maya waa la rajminayaa murtadka waana murtadka kolkaa dembiga ridadiihina waa gaar dembiga zinadiihina waa gaar hadduu ninku gaal inagu dhex noolu yahay oo axkaamta islaamka in lagu fuliyo ogol waa nin dimiya habadiida hadduu doonayo axkaamta islaamka kol hadduu dimi yahay inala nool isagoo reer leh haddii uu ku dhaco zino waa la rajminayaayo ha la rajmiyo uunbaa la odhanayaa markaa war ninka hala rajmiyo ama gabadha hala rajmiyo hadda waa gaalo ha la rajmiyo yuuna xukunkeenna raalliba ku ahaanin sheekha ibnu xajar la yidhaahdaa tuxfaha markuu marayey wuxuu yidhi marka lasoo qabto dimmiga uu yidhaa ah, xaggee laygu wadahayo la yidhahdo dhagax baa lagugu dilay waa lagu rajminayaa hadduu islaamo uu yidha waaban islaamayaa islaamku muxuu tirtiri jiray wixii ka horreeyey oo dhan wuxuu leeyahay ibnu xajar ninkaa gaalkee inagu dhex nool marka uu zinada ku dhaco isagoo reer leh ee lasoo qabtee la yidhaha waa lagu rajmini haddii uu yidhaahdo waaban islaamayaaba uu islaamo way ka dhacaysaa islaamnimadaa ayaa tirtiraysa ama baabi'inaysa waa sida uu tuxfaa ku leeyahay sheekheenni ibnu xajar allaha ka raalli ahaade ahaadee muqniga ayay iswaafaqsan yihiin oo sidaasoo kale ayay ku caddeeyeen laakiin nihaayaha waa ka duwan yahay sheekha ramli oo isagu war kale ayuu ku sheegay oo wuxuu leeyahay waba ka dhici maayaan buu leeyahay waxba ka dhici maayaan oo masaladaasi waxay ku xidhan tahay buu yidhi ka farcamaysaa towbadu xadda miyey ridaa towbadu asalba xadda miyey kaa ridi adoo khamri cabay haddaad ilaahay u towbo keento xaddii khamrigu miyay kaa dhacaysaa mise waxaa lagu leeya war xaddii waa lagugu leeyaha lagugu fuliyo waa mas'ale khilaafiya kolkaa towbadu wuxuu qabaa ibnuromli towbadu sideedaba xadda ma rido laakiin cuquubo alla iyo cadho alla ayay kaa tirtiraysaa oo adoo khamri cabbay haddaad ilaahay u towbo keento dee ilaahay wuu ku cafii karayaa towbadaadana waa aqbali karayaa laakiin dembigii lagugu lahaa miyay ridaysaa buu leeyahay waa masale khilaafiya oo maya xaddii miyay ridaysaa asaxa wuxuu qaatay inayna xaddu dhacaynin oo qofkaa lagu fulinayo isagoo dimiya dilkii isagoo khamri cabay hadduu towbo keenoo la helo haddana waa lagu fulinayaayoo hal la dilo uunbaa la odhanayaa qodobka labaad ee qofka muslimka ah dhiiggiisa loo xalaashado ama dhiiggiisa loo daadin karo waa inuu qofkaasi uu yahay qof qof dilay qof qof dilay shuruuda isna loo baahan yahay qofku hadduu qof dilo shuruuda ayaa loo baahan yahay waa inuu horta kas u dilay hadduu ka yahay looma qisaasee mag baa meesha timaada waa inuu camdi waa inuu meesha yaallo oo si camdiyo kas ah ayuu badi welibana maxdi waa inuu yahay welibana markuu dilayey waa in wax lagu dhinto qofka wax lagu dhinto waa inuu qofka u isticmaalo hadduu dhirbaaxo oo dhirbaaxadii uu u dhinto dee dhirbaaxo looma dhiman jirine dil laga soo qaadi maayo ha loo dilo la odhan maayo hadduu qofka ku qayliyu waa ku yidhaahdo uu intuu naxo wadnuhu go'o dee la odhan maayo qaylada waa lagu dhiman jiraye ha loo qisaasa la odhan maayo uu ku qayliyeye ha loo qisaasa meesha ma taallo laakiin dembi meesha uu iman oo dee qofkan islaamka inaad ku qaylisa ma aha haddana waxa kaloo imanaya magtiibaa meesha imanaysa waa inuu camdi yahay hadduu doonayo qofkan shakhsiyadiisaba yuuna u qasdine waa laba ciidanoo islaynaya ciidankaa kaa soo horjeeda ayaa tooganaysaa kaa doonaysa ayaa doonaysaa inaad disho raggaa haddaad u qasado kaa doonto inaad disho dee kaad ku dhufataba waad u qasadaye waa haddii lagu qabto laguu qisaasi oo waxaa lagu odhanaya waa nin nin dilay ama naf naf dishay ha la qisaaso qisaastu waxay ku xidhan tahay dadka qofka laga dilay inay iyagu dalbadaan ay yidhaahdiin hanaloo qisaaso laakiin inta lagu soo qabto un lagu dili maayo waa inay dadkii yidhaahdeen hanaloo qisaaso ama waa inay yidhaahdiin mag baanu ku cafinay ama waa inay yidhaahdiin bilaash baanan ku cafinay saddexdaba khiyaar bay u leeyihiin inay yidhahdiin hanaloo qisaaso iyo inay yidhaahdeen mag hana siiyo iyo inay yidhaahdeen habana loo cafiyo qisaasta intaan la fulinin waxyaabahaasaa loo baahan yahay waxaa kaloo jira qofku hadduu aabbihii dilo ama hooyadii dilo ama adeerkii dilo waa loo qisaasayaa laakiin aabbuhu hadduu ilmihii isa dilo loo qisaasi maayo aabbuhu hadduu ilmihii isa dilo hanaloo qisaasa meesha ma taallo oo sababta aan loogu qisaasaynin waxa weeye aabbahani wuxuu sabab ugu noqday ilmaha inuu adduunka keeno kii adduunkaba ku keenay miyaad adigu sabab ugu noqon inaad adduunka ka kaxayso waa maya baa lagu le waalidkaa waa maya haddaba ninku hadduu xaaskiisa dilo ha loo qisaaso un yaan la odhanin ama gabadhu hadday ninkeega disho ha loo qisaaso un yaan la odhanin waayo masaladaa waxa ka horeeya sharciyan inay caruur isku dhaleen iyo in kale hadday labadan qof ee midkood midka kala dilay ay bilaa ubad yihiin waa la ysku qisaasayaa markay ehelkaygu ehelkoogu codsadaan laakiin labadan qof ee midi midka kala dilay hadday ubad isku haysta ay ubad isku dhaleen qisaasta yaa wax laga weydiini oo la odhan maa la qisaasa kaa ubadkaa wax laga weydiin dee ubadkan haddaad disho ayaan lagu dileenbe ma kii ay magtiisa lahaayeen haddaad disho ayaa lagu dili ilan ubadkani aabbahay hala dilo hadduu yidha ama hooyaday hala dilo hadduu yidhaahdo waalidkiibuu noqonayaa qof eh, eh, adduunkii ka kaxeeyey kolka haddii labada qof ee isqabaa ay caruur isku leeyihiin laakiin dilna uu ka dhaco layskuma qisaaso waayo dee caruurtan ayaa qisaastii xaq ku yeelatay oo caruurtiibaa aabbahood dhaxalkiisii yeelanaysa ama hooyadood dhaxalkoogii yeelanaysa dee cidda codsi fulinaysa cidda codsi soo gudbinaysa ee codsigooga la aqbalaya waa caruurta caruurtanna haddaad iyaga laftooda u waalidkood dilo aabbuhu dilo ama hooyadu disho dee lama qisaasi jirin sidaa darteed laysku qisaasi maayo masalada hadaba dadka isqaba ee isdilaya way inaga dhacdaayo way inagu badan tahay dadkeenna waxaa la moodaa un halaysku qisaaso unbaa la odhanaya masalada waa in la kala qaado oo loo kala qaado inay caruur isku leeyihiin iyo inaan caruur isku lahayn waa sharciyan nooca ay culimmadu uga hadleen masalada ayaa noocaasa waxaa loo baahan yahay haddaba nafta naf disha waa loo qisaasi laakiin hadduu muslimku gaal dilo loo qisaasi maayo xorta iyo adoonkana hadduu addoonku uu wax dilo waa halkeega laakiin ka xorta ihi hadduu dilo ka adoonka ah laysku qisaasi maayo lab iyo dhadigna waa laysku qisaasi oo ha laysku qisaasaa la odhanaya dee dilkana waxaa loo qaybiyaa sabab iyo shardi iyo mubaasharo sabab iyo shardi iyo mubaashara loo qaybiyaa sidaa darteed qofka haddii aad la baashirto oo toosaad u disho waa lagu dilayaa haddii adan la baashilin adigu eenuqa qabato ama adabinka soo geliso oo midina uu toos u dilo waxa qisaasta loo raacayaa ka tooska u dilay kan kale qaqabtayna xadiidka imaamu axmed uu warinayo iyo ibnu maajahba ninka qaatilkii haddii qof la dilo oo kelmad bedhkeed aad ku yeelato kelmad bedhkeed maaha xoolo maaha gacan kelmad badhkeed haddaad ku yeelato qof la dilay aakhare ilaahay wuxuu ku soo xashrin doonaa kioo labadaada indhood dhexdooda lagu qoray naxariistii ilaahay waa ka quustay kaasi waa kelmad badhkeed buu hadda ku leeyahay dilka ilaahay ayaynu ka magan gallay subxaanahu wa tacaala inaynu dhiig islaam daadinno ama aynu faraha la gallo ilaahay ayaynu ka magan gallay waxyaabaha fogfog qaatilba loogama dhigo lagama soo qaado inaad qaatil tahayba haddaad ceel qodo ummadda waa inaad ka oodaa meel wadaa haddaad ka qodo ama la wada leeyahay meel adigu aad leedahay haddaad ka qodato cidda ku dhacda dee adiga kuma taallo ila meeshaadii baad ka qodataye waa inaad adigu meeshaadii hadday tahay maxaa meeshan soo geliyey goormuu idan u helay weye idan goormuu u helay weeye laakiin waddo iyo meel la wada leeyahay waa laguu soo raacayaa adi haddii ceel intaad qodo ay wax ku noqoto waxay culimmadu isweydiiyaan kol haddii ceelka laysku raacayo oo gaadhiga xaaladihiisa laysku raacayo oo tusaale ahaan oo kale waxyaabo badan laysku raaci karayo ninka gabadh guursada ka warran bay yidhaahdeen haddaad gabadh guursato oo gabadhii aad aroosto oo ay uuraysatay uurkii ku dhimato miyaadan gabadha aad u dilin gabadh baad guursato way uuraysatay maxay ku dhimatay gabadhii uurkiibay ku dhimatay uurkanay ku dhimatay yaa lahaa biyahani waa biyahaadiisa uma aha dee sabab ay u dhimatay miyaadan adigu ah, lug meeshaama ku yeelanaysaa bay yidhaahdeen adigu eed ma yeelanaysaa gabadha uurkaagii ku dhimatay dembi ma ku yeelanaysaa may dembi kuma lihid wax dembiyood ku leedahay ma jiro waayo waa asbaab fog baa la yidhaahdaa kuwaasoo kale masalada saddexaad ninka diinta islaamka ka baxa diinta macaan intuu dhadhamiyo ninka ka laabta ninkaasi diintii macaanayd buu dhadhamiyu ka noqdaye xal kale male oo in la dilo aan ahayn ninkaa hala dilo uun hadda gaalka kale ee diinta islaamka aan soo gelin isaga hala dilo uun lagu odhan maayo waayo kani intuu macaankeegii dhadhamiyey uu wanaaggeegii arkay ayuu haddana ka laabtay wuu ka xun yahay gaalka kale kolkaa ninkaa diinta islaamka ka baxayna dhiiggiisu waa xalaalo waa la dilayaa saddexdaa arimood saddexdaa qodob ayaa horta qofka loo dilaa oo dhiiggiisa loo daadiyaa balan eegna xadiidka can ibni mascuudin ibni mascuud waxaa laga wariyey radiallaahu allaha raalli ahaado canhu xaggiisa allaha ka raalli ahaade qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud qaala rasuulullaahi rasuulkii ilaahay ayaa yidhi sala allaahu ilaahay naxariistiisu calayhi rasuulka dushiisa ha ahaato oo wasallamo allaha badbaadiye e. wuxuu rasuulku yidhi laa yaxilu xalaal ma aha damu mri'in qof dhiigii qofka oo muslimin muslima halkaa waxaa la yidhi ereygaa damihi waa faacil laakiin mudaaf baa ka maqnaa oo isagu mudaafnuleyhi buu ahaa iraaqaa la soo qadarayaa ilan xukunkan xilliga ah damku waa daate e, daate laguma tacalluqiyo oo iminka haddaad tidhaahdo doofaarku waa nijaas ama aygu waa nijaas waxa lagu odhanaya aygu waa nijaas ahaa oo aygu waa daate nijaasu yahay war aygu waa nijaas ha odhan taabashadiisaa nijaasa dhe ficilka ayaan eeg diintu waxay ka hadashaa afcaasheenna waxaan inagu samaynayno kolkaa taabasho kaadidu waa nijaas markaad leedahay ama kaadidu waa xaaraan haddaad tidhaa khamrigu waa xaaraan haddaad tidhaa waxa lagule war khamrigu waa daata la arki karo xukunkan xurmadiihina waa xukun daatada xukunba ma qabto khamrigu waa xaaraan maxaad uga jeedaa saxda marka la doonayo khamriga cabidiisaa xaaraana cabid cabid marka meesha la keeno wuxuu aadamuhu samaynayo weeyaan diintu ficilkeennay ka hadashaa ka xaaraan noqonaya ama waajib noqonaya ama xalaal noqonaya waa ficil inagu aan samaynayno haddaba markuu rasuulku yidhi laa yaxilu damu mri'in dhiig qof dhiiggii xalaal ma aha waxaa la ogaaday xiladani inayna dhiigga toos ugu tacalluqaynin ee iraaqa inay meesha ku jirto laa yaxilu xalaal ma aha damu mri'in qof dhiiggii in la daadiyaa qof dhiiggii in la daadiyaa xalaal ma aha qofka oo muslimin muslima qof muslimo dhiiggiisa daadintiisu xalaal ma aha diinteennu ma ogola waxaa jira ereyga damihi waa nakiro nakiratun fii siyaaqi nafyi tufiidu lcumuum demkani waa nakiro oo ama nafta kaga jar xalaal kuma xaaraan baad ku dhacday ama xubin ka goo ama ka dhiiji dhiig yar iyo dhiig weyn qof muslima inaad ka daadisaa xalaalkuma aha oo diintu ma ogola waa dhiig yar iyo dhiig weyn bayna diinteennu ogolayn haddaba markaynu nidha laa yaxilu iraaqatu dami mri'in qof dhiiggii daadintiisu xalaal ma aha markaynu nidhaa halkanuu rasuulku ka hadlay hadda eega dhiigga daadintiisii baan xalaal ahayne haddaan ciijiyo ka warrama intaanun guriga qabto un haddaan daba ka warrama ile rasuulku ma odhan in la dabaa xalaal ma aha wuxuu dhi dhiig laga daadiyaa in midi lagu dhufto in xabad lagu dhufto in wax dhiil ka yaaciyo muslim lagu sameeyaa xalaal maaha buu rasuulku yidhi culimmadu waxay yidhahdeen haddaba haddaanu dabno amaanu neefta ku qabanoon ciijinno ka warrama bay yidhahdeen xalaal ma noo tahay taasi len dhiilka maanaan daadinine waxaa lagaga jawaabay maya xalaal ma aha oo waxaa lagu ogaaday inayna xalaal ahayn mas'aladan waxaa la soo qaatay shaygii qaalibka ahaa qaalibkiibaa la soo qaatay oo marka qof la dilayo waxa qaaliba baa la yidhaha ama waxa fara badan baa la yidhaahdaa in wax dhiig ka diyaaciyo lagu dhufto laakiin kayrulqaalibka haddaad ciijiso ama aad laydh ku qabato ama aad maqaska ku dhejiso ama aad intaad figayso aad bad ku tuurto dee waa isku midun waa dilkii un weeyaan xalaal ma aha dariiqa la dariiqaa doonayso ku dilo laa yaxilu damu mri'in ereygan imri'in waa labka talow maxaa diinteenna damu mri'in loo dhi ninka dhiiggiisu xalaal ma aha in la daadiya oo gabadha in dhiiggeega la daadiyaa ma xalaal baa haddaba ilayn imri'in waa nin gabadhana imra'atun baa laydhaha ta baa lagu daraa xadiidkani nin buu ka hadlaye gabadhba kama hadlin baa lagu odhan karaa laa yaxilu damu mri'in imri'in waa qof nin ah dhiiggiisa in la daadiyaan xalaal ahayn waxay culimmadu yidhaahdeen gabadhuna way soo gelaysaa uun oo iyadana dhiiggeega in la daadiyaa ma bannaana laakiin ninka waxa loo magacaabay waa lisharafihi baa la yidhi sharaf weyn buu ninku leeyahay waxaa kaloo ninka loo magacaabay inta badan dagaal marka lasoo hadal qaado cidda uu dhex maro ayaa rag a baa la leeyahay oo ragga uunbuu dagaalku inta badan dhex mara inta faraha badan weeye dumarka waa laga badan yahay waxa kaloo la yidhi damu mri'in markaynu eegno asbaabta sharafta ilaahay uu siiyey iyo asaaladiisa iyo halabatu dawaraani alaxkaami calayhi inay inta badan axkaamtu isaga ku dul wareegto iyo inuu yahay ninka dagaalka tunka u rita ayaa ninka loo magacaabaye nin iyo gabadh iyo khunfe saddexdaaba lab iyo dhadig iyo labeed saddexdaaba dhiigooda in la daadiyo diinteennu ma ogola oo waa mamnuuc baa lagu yidhi laa yaxilu xalaal ma aha laa yajuusu bay culimmadu yaxiludaa ku macneeyeen maba bannaana iraaqatu dami mri'in qof dhiiggii daadintiisu qofka oo muslimin muslima qof muslima dhiiggiisa in la daadiyaa ma bannaana haddaba shardigaa muslimina markaynu keenno maxaa inaga hadhaya gaalka xarbiga ah iyo gaalka dimiga ah dhiiggooda in la daadiyo ka warrama bay yidhaahdeen culimmadu gaalka haddaad dagaal ku wada jirtiinoo ninkaad islaynayseen uu yahay dhiiggiisa in la daadiyaa way bannaan tahay oo muslimintanuu rasuulku inagaga saaray nin gaaloon adigaba ku bixinaynin adiguna markaad qabato dee bixin maysid waa dilaysaayo gaalka muqaatilka ah ama muxaaribka ah dhiiggiisa in la daadiyaa waa banaan yahay gaalku hadduu dimi yahay la daadin maayo dhiiggiisa gaalka kugu dhex nool ee adiga kula nool waa la ilaalinayaa sida muslimiinta loo ilaaliyo uunbaa loo ilaalinayaayo xataa cidda ku soo gardaroota waa la difaacaya oo muslimiintu way difaacayaan laa yaxilu xalaal ma aha ciraaqatu dami mri'in qof dhiiggii daadintiisu xalaal ma aha qofka oo muslimin muslim ah bisababin sabab lagu daadiyo oo min alasbaabi sababaha ka mida ilaa biixdaa alaain saddex sababood midkood mooyaane saddex sababood ayaa midkood loo daadin karaa oo la odhanayaa qofkaa dhiiggiisa waa loo daadinaya waa saddex sababood saddexda sababood waxa ugu horeeya asayibu ninka sayibka ah azaanii ee haddana zinaysta azaanii ee haddana zinaysta ee zine ku dhaca sayibka waxaa la yidhaha waa ismi faacil oo faciil ah haaba ayuu ka yimi haaba oo bimacnaa rajacaha wuu noqday sayibka waxaa loo yaqaana carmal ayaa la yidhahdaa carabtu inta badan dumarkay u taqaanaa inta badan sayibka dumarkaa loo isticmaalaa laakiin waa magac rag iyo dumarba ay wada leeyihiinoo qof kaste oo reer soo maray reer xalaala soo maray ayaa ayib la yidhaahdaa waxa dumarka inta badan ayib loo yidhi ayibku waa noqde iihawey waa noqde ragga iyo dumarka reerka isqaba yaa xaafadooda dib ugu noqda asal ahaan yaa xaafadooda dib ugu noqda reerkani hadduu dumo yaa xaafadoodii dib ugu noqonaya dee gabadhii dumarkii waayo dumar waa oo bannaan isma taagaan laakiin ninku keligii ayuu noolaan karaa gidaar buu ku noolaan karaa wax kale iska daayo laakiin gabadhu waa sayib oo mar kaste oo reerkaasi uu dhaawac soo gaadho ama uu dumo waxay dib ugu noqonaysaa qoyskoogii sayib waa noqde markaa waxaana looga jeeda qofka reer xalaala soo mara rag iyo dumarkuu dooni ha ahaado waana shan shardi baynu u shardinay shan shardi ayaynu u shardinay inuu xor yahay markuu reerka soo maray uu baali qaangaadho yahay oo caaqil yahay oo meher sax ah uu soo maray oo haddana gogol ay ku kulmeen shantaa markii laga helo ayaa la odhanayaa waa aayib aayib azani ee uu zino ku dhaco welibana zinaduna waa maxay zinadu azani waa maxay macnihiisu zaaniga waxaa loo yaqaanaa man wlaja ow uulija fiihi xashafatu aadamiyin waa qofka geliya ama la geliyo xashafo aadami xashafo aadami aadamiga xashafada waxaa loo yaqaana xashafada waa kobarta ayaa soomaaliga la yidhaahdaayo waa cawrada ninka inta horee malaasan ee baarada markii la yaraan laga gooyey intaa qadarka hadduu ninku uu gabadh uu intaa uu geliyu ku qariyo waxaa la odhanayaa wuu zinaystay laakiin intaba hadduuna ku qarinin ee cawrada uu duldhigo ama labada cawro ay isduldhigaanun la odhan maayo zinay galeen oo waa zinay sameeyeen lama odhanayo hadday isduldhigaan ninka haddii intaa hore laga gooyo ka warrama intaa hore haddii laga gooyo ee xashafada la yidhaa xashafadaasi intay la eg tahay baa la eegayaa inta xashafadaasi inta ay la-eg tahay haddii intaa in la-eg tusaale ahaan uu gaadhsiiyo ama uu geliyo markaana waxaa la odhanayaa zinuu sameeyey oo qadarkeegaa hadduu geliyo zinuu sameeyey culimmadu waxay isweydiiyaan ninku cawradiisan hadduu laabo ka warrama bay yidhaahdeen hadduu qalloociyo gebigeediiba wuu laabayoo iyadoo laaban ayuu kolkaa geliyey ma la odhanayaa zino ayuu ku kacay ama waxbuu ku duubay oo intuu wax ku duubay ayuu iyadoo wax ku duuban e fuqahadu ka hadli jireen waad la yaabaysiin hadda iminka uma jiro waxyaabaha isticmaalaanay condham iyo wax yidhaahdeen fuqahadu way ka hadli jireen hadduu wax ku duubo ka warrama bay odhan jireen waa condham hadduu xidho un weeyaan si dooni ha ahaatee xaaladaha marar badan baa la qiimaynayaaoo la odhanayaa qofkani zinuu ku dhacay axkaamtii zinaduna way ka ratibmaysaa welibana waa inuu cawradiisaa geliyo fii qubulin xaraamin qubul xaaraan ah ayuu geliyey licaynihi buuna xaaraanu yahay asal ahaantiisa qubul xaaraan u ah cawro dumar oo xag hore ah oo xaaraan ka ah ayuu geliyey intaa kobartiisaa ama cawradiisaa hore culimmadu waxay isweydiiyeen licaynihi maxaynu u leenahay qubulkani waa qubul asal ahaan xaaraan uga ah mararka qaar baa ayuu xaaraan noqdaayo shay soo dariyey sababtiibuu xaaraan u noqdaa haddii gabadha caada ay ka timaado iyadoo xaaskaagiiyo inaad la kulantaa waa xaaraan haddii haddana iyadoo caadale uu la kulmo dee nin zinaystay laga soo qaadi maayo haddaba meel xaaraana buu u tegey laakiin wuu zinaystay lama odhanayo waayo waa reerkiisii dembi buu ku dhacay laakiin xaaraan ma aha xaaraantaasi ma aha licaynihi waa licaaridin oo waa dhiigan yimid aawadii ayay gabadhani xaaraan u noqotay welibana khaalin can shubhati اfaacil marka uu cawradiisa gelinayo cawrada dumarka ee la odhanayo wuu zinaystay saddex arimood waa inuu ka midhan yahay waxa jira waa la yidhaha shubhatulfaacil shubhatulfaacil waa inay meeshu ka maqan tahay waxaa kaloo jira waxa la yidhaha shubhatulmaxal shubhatulmaxalna waa inay meesha ka maqan tahay waxaa kaloo jira wax kaloo la yidhaha shubhatu ariiq shubhatu ariiqna waa inay meesha ka maqan tahay marka la odhanayo wuu zinaystay gabar buu u tegey buu geliyey saddex hari waa in shubhatulfaacil ay ka maqan tahay shubhatulfaacil waa inay shubhatulmaxalna meesha ka maqan tahay waa inay shubhatudariiqna meesha ka maqan tahay saddexdan shubho maxay kale yihiin shubhatulfaacilka marka laga hadlayo waa ninkanwaa ninka oo u taga ama u galmooda gabadh ajnabi ka ah laakiinuu reerkiisii moodayo gabadh buu arkayo xaaskiisiibuu u haystaa wuu u galmooday hawshiisii markuu gutay kadib buu ogaaday inayna xaaskiisii ahayn wuu zinaystay la odhan maayo sababta aan loo odhanayninna shubhatulfaacil weeyaano ilaahay dannigeennan buu inoo raacaa ana cinda danni cabdii bi anuu addoonkayga malihiisa agtiis aan ahaaday kolba wuxuu iga malaysto ninkani xaaskiisiinimo ayuu gabadhan ula kulmayey inta badan waxay masaladaasi ka dhacdaa ama ay ku dhacdaa soomaali ay ku dhacday anigu waan kolley waan ka war helay ragay ku dhaceen waan ogahayoo rag waxway iiga sheegeen yidhi waayo waxweyna soo martayba welibana nin masale adag ay soo marto sodoodii la kulmay ayaa jiray sabab kale maaha waxa weeye soomaalida dee soomaalidii hore way ku dhici jireen sababtuna waxay ahayd guriga soomaalidu ay galaan buul buu ahaa aan albaab la xidho lahayn ninkani waxaa laga yaabaa reerkiisa inuu bil ka maqan yahay kolka qof dumar ah ayaa caruurta seexinaysa ninkana maqni ku og way iska ag seexatay caruurtii way ku agama'day gabadhii caruurta dhashayna waxaa laga yaabaa inay harar samaynaysa ama howlguri dumarka soomaaliyeed howlaha gurigay ka shaqayn jireeni inay hawlguri ku maqan tahay oo guryuhu intay dumarku isku wada yimaadiin bay hal meelay iskugu iman jireen markaasay shaqo wada qabanayeen habeenkaa lagu soo jeedayo waa lays caawin jirayoo xaafadba mar la caawin jiray saas oo kale ah waxaa dhici karta gabadhii guriga lahayd inay cid soo caawinayso isla reerkan wada degan ah ninkuna safar buu ku maqnaa wuu soo galay dee waxbuu taataabtay waana madowoo laydhna ma jiro qofkan weyn wuxuu u fahmay waa gurigiisiiye xaaskiisii unbuu u fahmay xaaskiisii markii uu u fahmay ayuu dee la mucaamalooday markuu hawshii dhammaystay kadib buu ogaaday inayna xaaskiisii ahayn waxalle wax dembiya oo ugu jiro oo la odhanayo wuu zinaystay ninkaas ma jirto zinu ku dhacay lama odhanayo dadkan qayilo laftooda mid ka mid ihi sheeko noocaa u eg ayuu maalin ka sheekeeyey isagu intuu kala wareegtay uu isbedelay ayuu soo caraabay tuuruu ka caraabayoo reerkii teg buu is yidhi gurigiisii guri aan ahayn ninuu garanaya ah ayuu ku ayuu ay kuma garaacina wuu galay dhusta yaroo meel yaalla ayuu isduuduubayo uba seexdayba markii dambe hurdadii ka soo toosay unbuu yidhi cuntada isiiya iyo maxay isii iyobuu gabadhii la hadlay gabadhuna way garatay oo dee jaarka a ah nin ah inuu xanuunsaday bay mooday oo dee way ka naxday dee markuu wax sidaa weegay u arkay inuu khaldan yahay aayarunbu kabaha qaatay wax alla ugu hadla male isagana dee gurigiisiibuu moodayey way dhacdaa markaa hawlo noocaasoo kale u dhaca shubhatulfaacil baa la yidhaahdaa xataa ilma hadduu ku calool galo oo ilma uu sidaa ku calool galo waladu lama yidhaahdee ninkanuu ku soo abtirsanaya oo ninkanuu ku abtirsan doona shubhatulfaacil waa inuu ka maran yahay oo ninkani reerkiisii waa inuuna moodaynin waxaa jira shubhatulmaxal wax la yidhaah shubhatulmaxalna waa inuu ka maqan yahay qofkani haddii addoon shurako lagu yahay oo isaguna uu leeyahay cid kalena ay la leedahay hadduu u galmoodo dee diinteennu ma ogola waayo addoontan isaga kelidiin ma leh ummadadil baa wada leh hadduu u galmoodo zinada kiiskii zinada lagu qaadi maayo waayo shubhatulmaxal baa meesha taalo meeshan isna xaq buu ku leeyahay dad kalena xaq bay ku leeyihiin shubhatulmaxalkaa dartii ayaan la odhanayn ha lagu qaada kiiskii shubha shubhatu dariiq la yidhaah baa jirta ninkan hadduu wadaad u meheriyo oo gabadhana waa la qarsaday oo aabbaheed waa laga qarsaday ilayn wadaad baa uga dhigay inuu meherkani sax yahay nikaaxun bilaa weliyin buu yidhi waa sax dee abu xaniifa wuu qabaaye shubha la yidhaahdo shubhatu dariiq weeyaano haddii meher noocaasa uu qofku ku kaco aqoon badanna uuna lahayn isagu ninkan sheekha ana uu aaminay un waxa sheegay inuu wuxuu sheegayaa inay diin tahay oo sidaa gabadhii uu kula mucaamaloodo la odhan maayo wuu zinaystay xataa ilmaha ku caloolgala la odhan maayo waa waladuzine shubha la yidhaha shubhatu dariiq ayaa meesha taalla marka uu haddaba qofku zinaysanayo waa in horta cawradiisa uu cawrada dumarka dhex geliyo welibana qadarkaa aan sheegnay ama biyo ha ka yimaadiin markaa ama biyayayna ka imanin saddexdaa shubhana waa inuu ka maqan yahay saddexdaa shubho shubhatulfaacil iyo shubhatulmaxal iyo shubhatudariiq waa inuu ka maqan yahay welibana dee reerkiisii waa inuuna moodaynin eh dembi caadiyo zinow u kasayo waa inuu yahay waa inagii xagga hore ku soo marnay ninku hadduu habeen u badheedhu yidhaa caawa waan zinaysanayaa uu luuqluuq tago oo gabadh xijaaban oo niqaaban uu qabsado uu ka dan intuu qasbo ay xaaskiisii noqoto isagu muxuu islahaa markii uu haystay ma xaaskaagii xaaskaagii la kulan buu islahaa mise wuxuu islahaa zinayso zinaysuu islahaa dee ninkaa la xadi maaye laakiin dembi xagga alla looga qorayaa oo dembiile ayuu ninkaasi qasadkiisa iyo niyadiisa ayaa laga abaalinaya waynagii soo marnay laa yaxilu xalaal ma aha iraaqatu dami mri'in qof dhiiggii daadintiisu qofka oo muslimin muslim ah bisababin sabab lagu daadiyo oo min alasbaabi asbaabta ka tirsan ilaa biixdaa alaain saddex mid ahaan uun mooyaane afayibi masalada afayibi haddii la godo oo afayibu la yidhaha waa gaar haddii la hoos dhigo afayibi la yidhaha waa bedel waxyaabaha lala yaabo waxaa ka mida ixdaa alaaintu dhadig bay ahayd aayibina waa lab lab iyo dhadig yaa kala bedele baa layidhi naxwahaba laguma arage waa sidee talow aayibi markaa waxaa loo soo qadarayaa aayibidan khaslo khaslati ayibi ninka ayibka qofka ayibka ee reer soo mara khasladiisi iyo tilmaantiisii mooyaane azaani ee haddana zinaysta waxay culimmadu yidhaahdeen qofku hadduu qofka hadduu qof xaaraan ugu tago xagga dambe uga tago xagga dambe hadduu uga tago maxaa laga yeelayaa isaga ma la odhanayaa ha la rajmiyo iyo muxsin ma ahaa iyo ha la jeedalo iyo maxaa laga yeeli ninkaa horta waxa weeye dembigii hore ee xagga hore qubulka ahaa oo looga tegey ka xagga dambe uga tegaya ayaa ka sii xun waayo qubulku marar buuba xalaal noqdaa marka gabadha la mehersaduuba xalaal noqdaaye xagga dambe xataa haddaad gabadha mehersato xalaal kuu noqon maayo waa dembi adag adag adag oo waxyaabo fool xun oo dee aadamaha aan lagu arag ilaa inta caqligoogu ka xoolaha oo kale uu yahay mooyaane ma jiro kolka waxaa la yidhaha wadu duburi kalqubuli bal aklad baa la yidhaahdaa xagga dambeo looga tagaa waa xagga horeo looga tago wayba kasii daran tahay bay yidhaahdeen wayba kasii daran tahay mafcuulun bihiga laakiin xagga dambe looga tegayo ha la dilo la odhan maaye ha la jeedalo baa la odhan ilayn isagu muxsan ma yeelanaye xagga dambe ka looga tegayo reer xalaala ma soo martayoo xagga dambe ma lagaaga tegi jiray si xalaala ah miyaa la odhanaya maba noqdo xalaal kor hadduuna xalaal noqonayninba marnaba isagu muxsan male oo qatligaa maaha e eh, eh, isaga waa jeedal kaasuu noqonaya lama suuraysan karayo baa la leeyahay aayibi ayibkii tilmaantii ayibka azaanii ee sinaystay iyo wanafsi naftii oo binafsi nafta loo dilayo naf naf loo dilayo ayaynu halkan ku arkaynaa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala qur'aanka inoogu sheegay qisaastu inay nolol tahay nolol walakum fi lqisaasi xayaatun ya ulil albaab waxaa idinku sugan buu ilaahay leeyahay qisaasta waxaa loo yaqaan nolol weyn baa idinku sugan oo ilaahay uuni uu garanayo inta ay la eg tahay waxaa la sheegaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari uu warinayo nin yuhuudi ah ayaa ama muslim imaamu muslim xataa xadiiskiisii nin yuhuudi ah ayaa gabadh madaxa ka bashaaqay rasuulku waa u qisaasay sal اllahu alayhi wasalam oo isagana waa loo qisaasay qisaasna waxaa la yidhaha ninku wuxuu kgu kugu dilo unbaa lagu dilaa siduu kuu dilo unbaa loo dilaa marka la qisaasanayo shuruudana way leedahay kolley qisaas marka la leeyahay shuruudo ayaa loo baahan yahay muhiim ah oo qofka qaatilka ah waa inuu qatli la yimaado waa inuu kas ula yimaado waa inuu qofkani macsuum yahay ha loo qisaasa ayaa la odhanaya ilaahay baana qur'aanka inoogu sheegay oo yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab aayad kale rabbi wuxuu ku yidhi annafsu binafsi buu yidhi nafta nafta waa loo qisaasiyo waa loo goyni xubnahana xubnaha kale waa loo qisaasaya oo ninka farkaa gooya dee fartii waa laga goyni ninka dhegkaa jaro dhegtii waad ka jaranaysaa qisaastu waa noocaa hadduu seef kugu dilo seef baad ku dili kolba suu kuu dilaad ku dilaysaa ilaa waxay culimmadu ka soo reebeen hadduu niman intay isurursadaan ay nin dilaan intay isku qabsadeen bay nin dileen way isku qabteen way wada dileen dhammaantood waa la wada dilayaa intay dooni hala egaadaane waa markay dilkaa ka wada qayb qaataan waxay culimmadu isku ay ka hadleen hadday niman fara badani gabadh ay helaan ay kufsadaan siday u kufsanayeen u kufsanayeen u kufsanayeen bay gabadhii dhimatay qofkana waxaa la og yahay wuxuu kugu dilo ayaa lagu dilaa dee nimanka hala kufsada miyaa la odhanayayo sida loo kufsanaya iyaguna ha dhintaan may kufsigaasi xalaal ma aha haddii ay tusaale ahaan intay gabadh isku qabtaan ay kufsadaan kufsadaan kufsadaan ay saa ku dhimato iyagana hala kufsada la odhan maayo seef baa loo baydhaya ninku hadduu sixir kugu dilo adna sixiran ku dilo miyaad odhanaysaa hadduu sixir kugu dilo dee sixirka yaa ogolba in sixir lagu dilo yaa ogolba seefunbaa loo baydhayaa oo xaggan kalunbaa loo baydhayaa kaasina waa qofka qaatilka la odhanayo shuruudahana waxaa ka mid a laba kow shardiga koobaad qaatilku waa inuu mukalaf yahay qaangaadh sebi hadduu qof dilo loo qisaasi maayo waxaa kaloo shuruudaha ka mida ah inay isku qalmaan isku beegtoomaan hadduu muslimku gaal dilo dee muslimka la dili maayo ila waa ka sareeyaa gaalka eh gaalka ha loo dilo la odhan maayo waayo nebi maxamed xadiikii wuxuu ku yidhi bukhaari uu warinayey wa xadiiu caliyine eh. laa yuqtalu muslimun bikaafirin laa yuqtalu la dili maayo muslimun qof muslima bikaafirin bisababi kaafirin qof gaala dartii loo dili maayo ragga qaar baa wariyey oo waxay idhaahdeen ka warrama maalintii khaybar sawka la wariyey nebi maxamed inuu nin muslima dilay oo gaal dilay gaaluu dilay sawka khaybar rasuulku muslimu dilay qatala rasuululaahi yowma khaybara musliman bikaafirin xadiikaa ka warrama baa la yidhi xadiikaasi waa munqaicoo waa xadii daciif ah xadiikaa horee bukhaari ee rasuulku uu leeyahay laa yuqtalu muslimu bikaafirin qof muslima la dili maayo gaal loo dili maayo kaa ayaa la qaadanaya xagga qof xor ah iyo qof addoon ah iyaga maxaa laga yeelayaa waa xor iyo addoon qofkani hadduu isagoo xor ah uu dilo qof addoon ah miyaa loo dili mise loo dili maayo isagana waa xor iyo addoon isdilay weeyaan laysku dili maayo oo siday culimmadu u badan yihiin qofka xorta a la dili maayo oo addoon uu dilay dartii loo dili maayo noocuu dooniba ha ahaado waana akaru alculamaa ayaa sidaa ku tagtay akaru alculamaa culamada weynankoogu sidaasay yidhaahdeen inay ku tegeen waayo addoonku waa maal mutaqawim ah oo xoolihii hore uunbaa la haleeshiiyey xadiis abi daawuud uu wariyey baa jira man qatala cabdahu qatalnaahu addoonkiisa ka dila waanu dilaynaa miyaan kaa loo dili ka xadiiskaa ka warama isaga laftiisu waa munqaic baa la yidhiyo waa daciif oo lama qaadanayo addoommada dhexdooda waa laysku dilayaa addoommada dhexdooda waa laysku dili xorta dhexdoodana waa laysku dili ninka xaaskiisa dila waynagii kala qaadnay ama gabadha ninkeega disha waynagii kala qaadnay khayr allaas iyo sharxeennani wuuba ishaarayaaba sowma haysiin saddex boqol iyo labiyo toban boga saddex boqol iyo labiyo toban uba ishaarayaaba masaladii marka hore aynu soo eegnay saddex boqol iyo labiyo toban sadarka u dambeeyo kaka horeeyo eega muxuu yidhi wayuqaadu waa la qisaasi qinun adoonkii biqinin adoon kalaa loo qisaasi mulaqan la kala qaadayn adoonku hadduu adoon dilo adoommadu waa toddoba nooc bay asalkoogu noqdaan ama mubacad ha aado mid badhna xora badna adoona ama ha aado qini khaalisa ha ahaado ama mudaber ha ahaado ama umuwalada ha ahaado ama mukaatab ha ahaado mulaqantu waa addoommadii oo dhan ha laysku qisaasa weeyi ilaa maa malaka wixii uu milkisnaa mooyaane ka mukaatibin waa mukaatibkiioo bicabdihi addoonkiisa loo qisaasayo mukaatib baa addoon yeeshay addoonkiisaasu haddana dilay dee kaa uu milkisan yahay looma qisaasayo walow abaahu aabbihiiba ha ahaadee wayuqaadu farcun faraca waa la qisaasi wayuqaadu waa la qisaasayaa farcun fariciibaa la qisaasi biaslihi asalkiisiibaa loo qisaasi muxuu u jeedaa markaa ilmuhu hadduu hooyadii dilo ama ilmuhu hadduu aabbihii dilo ilmaha waa la dilayaa oo faraca waa la dilaya hadduu waalidkii dilo wa maxramun maxramkiibaa la qisaasi bimaxramihi maxramkiisii kale ayaa loo qisaasi laba isku maxram ahe hadday isdilaan oo walaala ah waa la ysku qisaasayaa laa aslun asalkii oo aabbahaa la qisaasi maayo ama hooyada la qisaasi maayo bifarcihi ilmihiisa loo qisaasi maayo walaa lahu isagaa faraca ah mid u sugnaadayna loo qisaasi maayo waxaa lagu leeyahay asalku waa aabbo iyo hooyo aabbaha iyo hooyadu hadday ilmahooga dilaan ha la dilo la odhan maayo waayo waxay sabab ugu noqdeen ilmaha inay adduunka keenaan isaguna sabab ugu noqon maayo inuu adduunka ka kaxeeyo walaa lahudaasina waxa weeye ilmahan faraca ah eed dhashay kol haddaan isagii haddaad disho laguu qisaasaynin isagu wuxuu leeyahay ka waran haddaad adigu xaaskaagii disho oo ilma ay kuu leedahay yaa odhanaya aabbahay hala qisaaso ilmahaaga dee ilmahaagu ma odhan karo ilan ilmahaaga haddaad dishaba laguma qisaasaynin hadday islaantaadu ku dishay caruur adu ay kuu lahayn la maayo gabadha ha la dilo waayo yaa odhanaya aabbahayo ayay dishay hala qisaasay caruurteedii dee caruurta hooyada iyo ah, waalidka asalkii iskuma soo oogi karayaan kiis kuma soo oogi karayaan dila ah, aabbahood iyo hooyadood iyo asalkii kuma soo oogayaan ka qatli zawjatin zawjadiibaa dushaba weeyaan farcahu farciisii zawjadiibaa dishay ilmo ay dhashay ilmo uu sii dhalay lama dilayo gabadha waa liirfihi ila wiilmihaygiibaa dhaxlaya bacdalqawadi qisaasta barhkeed alladii kaasoo calaa abiihi aabbihii saaray ka qatli awjati arcihi cafwan ka qatli zawjati farcihi waxa weeye waan isku idaafaynayna waxa weeye inankaaga adiga inankaaga gabadha uu qabo haddaad disho ma lagu qisaasi bal hadda u fiirso masaladii hore waxay ahayd ilmahaaga haddaad disho lagu qisaasi maaya ahayd masaladanina waxa weeye inankaaga gabadhii uu qabay eed sodoga u ahayd ayaa dishay miyaa lagu qisaasayaa maya lagu qisaasi maayo oo waayo see lagugu qisaasaynin waxaa lagugu qisaasaynin gabadhan ma addishay eed sodoga u tahay yaa laga war sugayaa ee laga rabaa inay yidhaahdeen ha naloo qisaaso ama yaa naloo qisaasin dadkii dhaxalkeega lahaa sow maaha aabbihii inanta dhalay iyo walaalihii la dhashay iyo hooyadii iyo dee ninkeeguna dadkaasi ku jiraayo dhexalkeegii buu leeyahay ninkeeguna maadaamuu dhexalkeega leeyahay qisaasteedii buu leeyaho waxbaa laga weydiinayaa dadka dhaxal kale nin ka mid hadduu yidhaha la qisaasi maayo qisaastu halkaasay ku dhacaysaa haddaba haddii aabbaha iyo walaaladeedu ay ahaan lahaayeen waa la qisaasi lahaa odayga laakiin odayga inanta dilay yaa dadka inanta magteedii yeeshay yaa kamida ama qisaasteedii yeeshay ilmihiisiibaa kamida oo dee qabay dee ilmuhu aabbayaa la qisaasa ma odhan karayo halkaasay kaga xidhmaysaa markaa ka qatli zawjati farcihi sidaa ayuu kuu leeyahay markaa waa liirfihi faraca dhaxlidiisa bacdalqawadi qisaasta barhkeeduu dhaxlay alladii qisaasto calaa abiihi aabbihii dushiisaa oo fa wayba dhacaysaaba halkaasay ku dhacaysaaba eg masaa'il badan ayuu soo qaadanayaa sheekhu waad aragtaa ka saddexaad baynu u gudbaynaaye wataariku waa ka ka tegey ama wataariki kii ka tegey weeyi lidiinihi diintiisa kii ka tegey almufaariqi ee faaruqay ama almufaariqu ee faaruqay liljamaacati jamaacada islaamka ka saddexaad ee la dilayaa waa ka diintiisa bedela ee diintiisii ka noqda macaanayd ataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca way isfasirayaan baa layidhi labadan jumlo almufaariqu liljamaacadu waxay fasiraysaa uun ataariku lidiinihi ninka diintiisii bedelay waa ninka nooceeya waa almufaariqu liljamaaca jamaacadii muslimiinta ninka ka faaruqay ee ka goostay ninkaa weeyi haddaba waxaa la yidhi xikmadda loo dilayo talo waa maxay dee jamaacadaa uu ka faaruqay iyo diintaa uu ka baxay wey waa laba sababood diintan uu ka baxayo jamaacadan uu ka goostay waad aragtaa xadiikani wuxuu daliilu yahay ninka diinta islaamka ka baxa in la dilayo haddaba ma nin uunba mise xataa gabadhu hadday gaalowdo iyadana waa la dili hadday diinta islaamka ka baxdo may nin iyo gabadh labadaba waa la wada dilayaa kii diinta ka baxaba waa la dilayaa saa waxa ku tegay imaamu shaafici iyo imaamu axmed waxay leeyihiin ataariku lidiinihidani labka ku gaar ma aha gabadhu hadday diinta bedesho waa la dilayaa ninku hadduu diintiisa bedelo waa la dilayaa waa hal la dilo weeye imaamu shaafici iyo imaamu axmed baa sidaa ku tegey waxayna deliishadeen isla xadiis bukhaari ku qoran waa xadiis ibnu cabaas rasuulku wuxuu yidhi sal اllahu alayhi wasalam man badela diinahu faqtuluuhu qofku hadduu diintiisa bedelo dila buu rasuulku yidhi kolkaa mantaasi waa min alfaad acumuumo ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado qofku hadduu diintiisaba bedelo waa faqtuluuhu dila labiyo dhadigba xadiikaasi waa wada keenaya waxa masaladan ku khilaafay abu xaniife ayaa khilaafay oo abu xaniifa wuxuu qabaa gabadhu hadday diinta islaamka ka baxdo laa tuqtalu buu ku leey lama dilayo gabadha muxuu deliishanayaa abu xaniife wuxuu leeyahay nebi maxamed ayaa nahiyey xadiidka ibnu cumar ee bukhaari iyo muslim ku qoran in dumarka la laayo rasuulka xadiikaa bukhaari iyo muslime ibnu cumar diiday in dumarka la laayo oo waa nehiyey kolkaa xadiikaa ibnu cumar waa khaas buu yidhi xadiikan imaam bukhaari uu soo saaray ee xadii ibnu cabaasna ee man bedela diinahu faqtuluuhuna waa caan buu qabaa kolka abu xaniifa wuxuu leeyahay gabadhu hadday diinta islaamka ka baxdo la dili maaye buu qabaa ee ninka buu xadiikani gaar yahay waxaa la leeyahay abu xaniife waxa ka xoog badan imaamu axmed iyo imaamu shaafici warkooga waayo cumuumkanaa la qaadanayaa man bedela diinahu faqtuluuhu ninka iyo gabadhaba xadiiku wada keenaya midda labaad cilada loo dilayo ninkana waa laga helaya gabadhana waa laga helaya oo cilada loo dilaya waa maxay waa tabdiilu diin ninku diinkiibuu bedelay gabadhuna diintiibay bedeshay labada ciladii waa laga helaya markaa tabdiilu gabadhana way joogtaayo waa laga helaya ninkana waa laga helaya abu xaniifa wuxuu leeyahay ciladaha qaar bay ku kala duwan yihiin oo wuxuu leeyahy ninku markuu diinta bedelo gaaladuu ku biirayaayo uula soo barbar dagaalamaya gabadhu laakiin hadday diinta bedesho waa iska daciifo waa dumaroo gaalada kasoo barbar dagaalami kari mayso taasay ku kala duwan yihiin buu qabaa halkaa abu xaniife imaamu axmed iyo imaamu shaafici waxay kaga daba tegeen waxay dhahan nin indhoolihi ama nin laangaroo la xaadliya hadduu diinta bedelo ma la dilayaa haa buu yidhi abuu xaniifa waa la dilayaa ila waa nine oo ninkani markaa ma waxaa laga baqayaa inuu gaalada ka soo barbar dagaalamo waaba indhoole lugoolo ah oo curyaana kol haddii ciladii ay suuragal tahay kanba ay ku jirto ma suuroobaysa bay yidhahdeen in la kala saaro ee waa ha la dilo gabadhu hadday diinta ka baxdo sidaa ninku hadduu diinta ka baxaba loo dilayo ilaahay ayaynu ka magan gallay subxaanahu wa tacaala wax diinta ka baxa ilaahay ayaynu ka magan gallay culimmadu waxay isweydiiyeen ninka murtadka ah in la dilaa waa waajib sidaynu ognahay xadiikanaba dee ina tusinayon ka qaadanayna iyo xadiikii bukhaari man badela diinahu faqtuluuh waa waajib in la dilaa man bedla diinahum faqtuluuhu waajib weeye dilkaasi laakiin nin nafta nafdisha in loo qisaasaa ma waajiba may waajib maaha saddex khiyaar baa meesha yaalla kolkaa saddexdan lasoo reebay xukunka kama sinna ogaada haddaba xukunka kama sinna saddexda ereye lasoo reebay midba xukun gaara inuu qaataa laga yaabaa zaaniga muxsankaa in la rajmiyaa waa waajib waa waajib afraadda ummadana uma yaalla imaamkay u taalla ee ninka diintiisa bedelo in la dilaana waa waajib afraadda ummadda maahae imaamkay u taallaa qofka qof dilana saddex arrimood baa isaga meesha yaalla haddii la cafiyo dee faruun baa laga qaadi haddii mag lagu cafiyana dee magtii baa la odhan haddii hana loo dilo la yidhaahdana markaasay tahay in loo dilaa markaasaa loo dilayaayo la odhanayaa waa in loo dilaabaa la odhan halkan haddaba markaynu sidaa u eegno culimada khilaaf aad u dheer baa ugu jira bal aan ku yaro noqonno xadiidkani wuxuu ina moodsiinayaa qofka muslimkaa ah waxa loo dili karaa saddex arrimood oo qura sideed arrimood oo qofka loo dilo ayaa jirto ay culimo kala sheegeen oo kutubta meelo badan ku sheeg sheegan saaxirka rag baa qaba towbaba ma lehe hala dilo uun qofka bahiimada u taga ama xoolaha ka u taga rag baa qaba hala dilo uun aayad qur'aana rabbi wuxuu kaga hadlay qolooyinka dhuljiifka loo yaqaano ee wadooyinka intay tagaan dhuljiifka ah aayadda qur'aankaa rabbi muxuu ku lahaa jamaacada dhuljiifka ah ee xataa salbin iyo dilid iyo waa qutaacu dariiqi waxyaaba badan baa loo soo qaatay kolkaas saddexdan ma xasribaa oo saddexdanuun baa la dilaa diinteenna oo xasrigu waa xaqiiqi mise waa idaafi kuwo kalaa jire e eh, saddexdanunbu rasuulku inoo sheegay ma nidhaahnaa intaba waa la yidhi ragga qaar baa qaba waa xaqiiqiyo waxa kale la dilayo oo dhani kuwanunbay soo hoosgelayaan baa laleeyahy taariku salaadka hala dilo haddaad tidhaahdo kuwanunbuu soo hoosgelayaayo almufaariq liljamaaca wey jamaacadii muslimiintuu ka tegey sifadana laga helaya almufaariq liljamaaca ah kolka kuwanunbay dib ugu soo noqonayaanbay ragga qaarkood qabaan laa yaxilu xalaal ma aha damumri'in qof dhiig iraaqatu damimri'in qof dhiiggii daadintiisu qofka oo muslimin muslim ah ilaa biixdaa alaain bisababin sabab lagu daadiyo min alasbaabi asbaabta ka tirsan ilaa biixdaa alaain saddex mid ahaan in lagu daadiyo mooyaane afayibi ninkii sayibka ah ee reerka soo maray gabadhuna waa lamide azaani ee zinaystay wanafsu iyo naftii oo binafsi nafta kale loo dilayo wa taariku kii ka tegey lidiinihi diintiisa almufaariqu ee haddana faaruqay liljamaacati jamaacada xadiikan hal qodob oo suaal adagi ay ku jirto ayaa jira waxa weeye maxaa laga hadlayoo layidhi qofka islaamka in dhiiggiisa la daadiya xalaal maaha baa layidhi saddex unbaa muslimiinta laga dili karaa laakiin kuwan lasoo reebee mustafnee saddexdii ihi maadaama muslim laga soo reebay inay muslimiin yihiin bay inamoodsiinaysaa kolka waxay culimmadu yidhaahdeen haddaba wa labada hore garanay oo waa sax ninku haddii uu sayib yahay uu zinaysto isagoo reer soo maray dee diintii ka baxay mise waa muslim caasiya waa muslim caasiya waa sax waa muslim lasoo reebay kaasi oo waa sax ninku haddii uu naf dilo oo una xalaashanin dee diinta islaamka kama bixin eh waa muslim caasiya oo ilaahay mashiiadiisu hor yaallaa isna laakiin ataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca ninkaasi muslimba maahe sideebaa muslimiinta looga soo reebay aduu markaa tidhaa ah, raggii baa yimid caaisha mooyaane haddii adiramaan lagula yaamaynin oo caaishii marka horema raggay ku jirtay baa lagu odhanaya ataariku lidiinihidan muslimiinba laga soo reebay ma muslimba see looga soo reebay markaa waa mas'ale ay culimmada xadiidku isweydiiyeenay yidhaahdeen maxaa mustanayaadda loogu daray kan ee waa masale la isweydiiyey kolkaa xagga qaalibkaa la eegay waynu odhan karnaayo maadaamay labada hore muslimiin noqdeen xaggaasaa la eegay ragga qaarna waxay yidhaahdeen culqadii islaamka ama wanaaggii islaamka ayaa kan diintiisa bedelay weli kasii dul muuqda oo sidaa darteed nin gaali hadduu sayladda tago oo nin murtado addoona uu arko miyuu iibsan karaa siday culimmada muslimiintu qabaan ma iibsan karo ninkan gaalkii addoon gaala uunbuu iibsan karaa addoon muslima looma ogola oo waxaa la diidaya maa jacala ilaahay dee wax saldana iyo awooda gaalada idinma saarin baa layna leeyahay inuu gaal uu awood kuu yeesho lama ogola kolka waxay haddaba ay halkan aynu ka eeganaynaa gaalkan saylada tegay ee addoonka iibse is yidhi addoon murtada markuu la kulmo diintu ma ogola inuu iibsado waayo weli dee culqadii islaamka xidhiidh laleh saasaa halkan muslimiintii lasoo reebay loogu daray qofkan waa lagu daray gaalada lama yidhaahda soonku waajib buu ku yaho ha soo qalleeyaan laakiin murtadka maxaa la odhanaya intuu murtadka ahaa salaadiya soonkii waa laga rabaa waayo culqadiibaa weli ayaa dul saaran xadiidkan lix arrimood oo laga faa'iidaysanayo ayaynu ku gebagabaynaynaa waa lix qodob oo xadiidkan aynu ka faa'iidaysanayno lixda qodobeen ka faa'iidaysanayno haddaynu eegno qodobka ugu horeeya ama qodobka koobaad haddaan eegno waxaan isweydiinaynaa aayadda qur'aanka rabbi uu ku yidhi inamaa jazaau ladiina yuxaaribuuna allaha wa kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa la dagaalamaya abaalkoogu waxa weeye wayascawna fi lardi fasaadan an yuqataluu ow yusallabuu in la dildilo ama la deldelo ow tuqdaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin ama luguya gacmaha laga gooyo aayaddaa suurat lmaa'ida waa aayadda saddexiyo soddonaade sawta sheegtay qolo afraadoo la laynayo oo saddexdan qolo midna aan ahayn maxaa lagaga jawaabayaa qoladan aayaddu sheegtay zunaadii ma aha qaatiliintiina ma aha murtadiintiina ma aha kolka xadiidkani saddexda uu sheegay waa maxay ragga qaar waxay yidhaahdeen aayadda intaan la soo dejinin ayuu nebi maxamed xadiidka ku hadlay bay yidhaahdeen kolkaasuu ilaahay aayadda soo dejiyey waa qolo afraadoo lagu sii darsanayo uun halkaasay la mareen ragga qaarkood laakiin waxaa la leeyahay sidaa maahae goormaa la dili jiray markay wax dilaan goormaa la deldeli jiray markay waxna dilaan waxna boobaan cirdigana ay meel kaga dhacaan goormaa gacmaha iyo lugaha laga goynayey markay xoolo dhacaanayna naf dilin kolkaa sidii fuqahadu ay masalada uga hadleen kolkaa xilliga la dilayo qaatiliin weeyaano waa qaatilkeennanu saddexdeennanunbay ka mid yihiin ee dheeraad hamoodina waa masalada koobaad ee xadiidka aynu kaga hadlayno mas'alada labaad waxa weeye rasuulkeennu sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa yaxilu damu mri'in muslimin muslimka dhiiggiisa xalaal maaha in la daadiyaa waxaynu ka fahmaynaa xilu damilkaafiri ninka gaalka ah dhiiggiisa in la daadin karo isagoon saddexdii tilmaamood midna ahayn isagoon zaarigii ahayn qaatilkiina ahayn murtadkiina ahayn gaalka waa la dili karaa sidaan xadiiska ka qaadanayno kolkaa culimmadu waxay yidhaahdeen hadduu dimi yahay lama dili karo laakiin hadduu xarbi yahay waa sidaa aynu xadiidka ka qaadannay oo waa arin sax ah oo waa la dilayaa ha la dilo bay culimmadu yidhaahdeen masalada saddexaad annafsu binafsi marka la leeyahay nafta naf ha loo dilo cumuumkaasi wuxuu keenayaa in nin xora ah la dilayo oo addoon loo dilayo xortu hadduu addoon dilo in xorta la dilayo muslimka in la dilayo dimiga loo dilayo abu xaniifa sidaa ku tegey laakiin culimada kale way diideenoo waxay qaateen xadiikii aan sheegaynay ee bukhaari ku yaalay ee muslim nin gaal a ah loo dili maayo rasuulku uu lahaa sal allahu calayh wasalam xagga xorta iyo addoonka inaan laysku dilayninna aayadda qur'aanka ah ayay qaateenee ilaahay alxuru bilxuri yidhi xor waa la dili oo xor baa loo dili waalcabdu bilcabdi addoon waa la dili oo addoon baa loo dili laakiin lama odhan alxuru bilxuri wlcabdi haddii laodhan lahaa alxuru bilxuri wlcabdi xorta ha la dilo oo xortana ha loo dilo addoonkana ha loo dilay noqon lahayd wa alxuru bilxuri xorta xor ha loo dilo wlcabdu bilcabdi addoonkana addoon ha loo dilo ana alxura laa yuqtalu bilcabdi markaa saasuu imaamu shaafici ayuu qaatay oo halkaa ayuu kaga baxay masalada afraad annafsu binafsi cumuumkeega markaynu eegno nafta naf loo dilo wax af leh haddii lagugu dilo iyo wax culus oo dhagaxa oo culays kugu dilaya hadii lagugu dilo labadaba in laguu dilayo ayaa laga qaadanaya xadiidkan wax af leh hadda masalada culayska waa masale laga hadlo wax culus haddii lagugu dilo bilaa af ah qofka waa la qisaasaya waa sida cumuumka laga qaadanayo annafsu binafsi waana qowlka imaamu shaafici iyo imaamu axmed ay ku tegeen imaamu shaafici iyo imaamu axmed ayaa ku tegay shayga culus haddii ay culays kuu dilayo haddii lagugu dilo in lagu dilayo afbayuuna yeelanine masalada shanaad ataariku lidiinihi cumuumkaa culimmadu waxay yidhahdeen waxaa la moodayaa in laga qaadanayo ninku hadduu yahuudi ahaa oo intuu yahuudinimadii ka baxo uu nasraani noqdo in la dilayo ayaa la moodaa xadiidkaa waayo diintiisiibuu ka baxay yahuudi buu ahayo nasraani buu u wareegay waa la dilayaabaa la moodaa xadiidkani siduu sheegayo asalkuna wuxuu ahaa ninku markuu diinta islaamka ka baxo meeshuu dooni ha u baxo markaa ama diin la'aan ha u baxo ama diimo horoo jiray ha u baxee taa in loo dilayo ayuu asalku ahaa kaa ayuu asalku ahaa waa ninka diinta macaan ka baxa weeye masalada lixaad waa masalada ugu dambaysa een ku soo gebagabaynayne e asayib iyo walqaatil iyo walmurtad waxay ay bayaan u yihiin baa la yidhah ama ay bedel ka yihiin ereyga biixdaa alaain kolkaa lama kala bedeli karo dhadig iyo lab oo si loo kala bedelaba oo kuwaasina waa wax isku noocaba ma aha kuwaasina waa tilmaamo kuwanina waa dad dad iyo tilmaan ma waxaad odhanaysaa been baan arkay cali mooyaane cali maad ka soo reebi kartaa been oo marka horeba may isgeeyaan ma isgalaan dadka inta isku noocaa la kala reebaa kolka waa sidee ayibkan oo qof ah iyo qaatilkan oo qof ah iyo murtadkan oo qof ah maxaa biixdaa alaain loogu bayaamiyey culimmadu waxay kaga jawaabeen masalada khisaal baa loo soo qadarayaa si warku uu sax u noqdo in sha allahu tacaala casharkeenni halkaa ayaynu kaga bixi doonaa hada wsal allahuma wslama cala nabiyina muxamed